bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul xaafidu raximah llahu tacala wcan abi qataada radi allahu canh fi lxadiidi awiili xadiidkii dheeraa dhexdiisa waxaa lagaga warinaya xadiidkaasoo fii nawmihim ku saabsanaa seexashadoodii can isalaati salaada ay ka seexdeen xadiidkii dheeraa ee arrintaa ku saabsanaa abuu qataada waxaa laga warinaya inuu yidhi uma adana waxaa aadaamay bilaalun bilaal baa aadaamay fasalla anabiyu nebigu wuu tukaday sal lay wasalam kamaa sidii kaana uu ahaa yasnacu mid sameeya kulla yowmin maalin kasta siduu samayn jiray unbuu sameeyey waxaa wariya xadiidka muslimun muslim baa wariyey kadalika abu daawuud ibnu maaja iyo bayhaqi baa wariyey xadiidkan xaafidku uu soo gaabiyey laakiin qisu lahaa oo nabiga sal lay aslam isagoo dullaan ka soo noqday iyo habeenka gelinkiisa dambe ayuu seexday intay meel degeen baa la seexday bilaal baa marka loo xil saaray oo la yidhi salaadda waabarka inoo ilaali soo jeed adig bilaal waxoogaa buu soo jeeday kadibna waxoogaa wuu yaro caajisayoo hashiisiibuu oo fadhiday buu ku tiirsaday markuu ku yaro tiirsadayba khalaas waa sex hurdadii baa la tagtay waxaa lagu baraarugay qoraxdii oo barqinkii joogta kulaylkeedii oo lagu kacay markuu nebigu kacay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayuu yidhi war bilaal maxaa kugu dhacay rasuulka ilaahay hurda iga tambadatay buui waa la guuray wax yarina kiciye buu nabig sal lay slam meshii baan laga yara durkay markaasuu nebigu amray bilaal inuu aadaamo wuu aadaamay markuu aadaamay labadii ragcadood ee fajarkaa la tukaday kadibna waa aqimay salaaddii subax buu nebigu tukaday sal saxaabada tujiyey barqinkii dabcan de waxay ku fadhidaa xadiidkii ninkii salaad halmaama ama ka seexda markuu xusuusto ama soo toosa ha tukado fa inahu waqtuha markaama wati abo watigeed waa watigaas ayb xadiikaa wey marka xadiika xadiidka marka waxaa loo deliishanayaa salaada waktigeedii tegey ma loo aadaamayaa aqimaad samaleda mise maadaama waktigeedii lasoo dhaafay aadaanka wakhtigaa iska lahaaye salaaddu hadday wakhtigeedii kadib dhacdo aadaan ma leh masaladaas baa xadiidka loo keenay sida sawaabkaana waxa weeyaan waa sida xadiidku tusayo salaada faa'itada ee wakhtigeedii ku dhaafay markaad tukanayso waadu aadaami waadna u aqimi macnaheeduna waxa weeyaan aladaanu lilsala saas man aadaanka salaada iskale waxaana sidaa ku tegey imaamu maalik awsaaci isxaaq waxaa kaloo xadiidkan qaatay alimaamu axmed iyo abu hawr iyo asxaabu ra'yi yani jumhuurtaa qaba salaada faaitada wakhtigeedii tegay in loo aadamayo loona aqimayo saasay qabaan man ayb allahuma alimaam shaafici caleyh raxmat ullah baa wuxuu ku tegey isagu laba salaadood hadduu jamciyo oo salaad wakhtigeedii intaad soo dibdhigto aad tii kale wakhtigeeda u keento ilan markaasi wakhtigeedii waa tegey taas midda kalena wakhtigeedii uu tegey wuxuu leeyahay labada salaadoodba waa loo aqimi mooye aadaan ma salaad kasta oo uu waktigeedii wakhti ahayn tukanayana wuxuu leeyahay aqimaad unbay leedahay aadaan ma leh sidaasuu umka ku leeyahay ibnu mundir oo min asxaabi alwujuuh fi lmadhab abaa radiyey wuxuu ihi hada minhu ala arrintaasi waa alad buui waa masaafi alad weyaan buu le ka dhacday maxaa yeele liana nabiya sal lay slam qad sanna liljaamici bayna asalaatayn nebigu wuxuu u jideeyey ruuxii laba salaadood jamcinaya fii waqti اluulaa minhuma jamaca baynahuma am fii waqti alaakhirati an yuadina lilula min asala wayuqiim fayusaliiha uma yuqiim lilaakhirati fayusaliiha wuxuu leeyahay nebigu wuxuu u jideeyey ruuxa laba salaadood jamcinaya intuu aadaan sameeyo oo u aqimo midii hore inuu tukado ta dambana aqimo oo uu tukado sidaasuu nebigu carafo ku sameeyey buui marka sunnadii nebiga ku sugan hadalka imaam shaafici waa ala buu le man almuhim ra'y ljumhuur waa sida xadiidku tusayo salaaddu haddii waktigeedii taga waa loo adaamaya oo adaankuma tegayo man walahu waxaa u sugnaaday muslim lahu limuslim waay can jaabirin xaaluu ka warinayo radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam ataa wuxuu yimi almusdelifata musdelifa ayuu yimid xilligii cishaha ayuu yimid markuu carafo ka soo dhadhacay ka soo noqday kadib fa sallaa wuxuu tukaday bihaa musdelifo wuxuu ku tukaday almaqriba maqribkii iyo walcishaa cishihii biadaanin waaxidin hal aadaan oo labada salaadoodba ka horeeya wa iqaamatayni iyo laba aqimaad salaad walba aqimid bay leedahay aadaanka horena waa ka wada dhexeeya ayib sidaasoo kale wuxuu nebigu sameeyey sal lay waslam carafa waa kii salaada duhurka iyo casarka ku jamciyey biadaanin wa iqaamatayn ah. hal aadaan buu ka dhexaysiiyey mid walbana aqimaadeeduu siiyey nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidkaasi marka wuxuu kutusayaa laba salaadood marka la jamcinayo in hal aadaanna ka dhaxaynayo laba aqimaadna mid walba mid walba aqimaaddeedana gooni ayuu leedaha macnaha ayib walahu waxaa u sugnaaday muslim can ibni cumara ibni cumar xaaluu ka warinay radi allahu canhuma jamaca wuu kulmiyey annabiyu nebigu sal lay aslam bayna almaqribi waalcishaa cishaha iyo maqribka dhexdooda ayuu kulmiyey biiqaamatin waaxidatin hal aqimid buu ku kulmiyey wazaada abu daawuuda abu daawuud wuxuu ziyaadiyey likulli salaatin salaad kasta yani waxa weeyaan muslim ibni cumar wuxuu ka warinayaa markuu ka warramayay nebigu sal lay waslam salaadii uu musdelifo ku tukaday ila maqhrib iyo cishuu ku kulmiye ibnu cumar xadiidkiisa wuxuu ka dhigay inuu nebigu sal lay wasalam hal aqimaada u sameeyey maqhribkiiyo cishaha laakiin riwaayada abu daawuud baa ziyaado ku dartayo likulli salaatin labada salaadood mid kastoo ka mid a ah, aqimaad bay lahayd lafdiga abu daawuud marka la raaciyo buu xadiidku xadiidkii jaabir u dhowaanaya xadiidkii jaabir baa marka la dheer aadaankii laakiin muxuu sugayaa inay salaad walba aqimaadeeda lahayd laakiin ziyaadada abu daawuud markaan lagu darin oo biiqaamatin waaxidatin la dhaho hal aqimid oo bimacnaa labadii salaadood inay ka dhexayso markaa u muuqata shaad buu markaa noqonaya daciif saas waana soo wadna wafii riwaayati riwaayo kale waxaa u sugnaatay wafii riwaayatin riwaayo kale dhexdeed waxaa ku yimid oo lahu abu daawuud u sugnaatay walam yunaadi muusan aadaamin fii waaxidatin mid dhexdeed salaad dhexdeed oo minhumaa labada salaadood ka mid labada salaadood midna looma aadaamin sidaa ziyaadada abu daawuud baa wariyey <clears throat> waa xadiidka cabdulahi bni cumar xadiidka cabdulaahi bni cumar xadiidka jaabir horta intaynaa taa gelin nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh xajkiisu dhowr goor ma dhicin xajku nebigu bacda alhijra inta la garanaya la hayo waa hal xaj buu nabigu xajiyey waa xajat lwadaac wabitaali musdelife markuu yimid ee cishaha iyo maqribka uu ku kulminayey ma dhici karto inuu dhowr nooc ama dhowr sifo u sameeyey hal sifo un wey inuu hal aadaan iyo laba iqaamo yihiin inay ka gedisanta lakiin hal sifo un noqon haddii marka ay ruwaaddu iskhilaafaan ama saxaabadu iskhilaafaan soo guurinta xaalado kala gedisan ma dhici karto inaan idhaahno xaaladahaasi kulli waa wada jiri karaan lanna waa xadas hal mar dhacay hal qaabunbuuna u dhici karaa ma tacadudi karo soma sidaas daraaddeed xadiidkan cabdulaahi bni cumar waxa weeyaan waa xadiid mudarib ah walow fii saxiixi muslim ba ku yaallo laakiin mudarib waay ah. idiraab badan baa ku jira xadidka cabdullahi bni cumar idiraab shadiida ah weliba ku jira maxaa yeelay alfaadiisa qaarkood waxaa ku soo aroortay jamaca baynahumaa biiqaamatin waaxida hal aqimaad ah ayuu labadii salaadoodba ka dhexaysay wa hada shaadun daciif waxay kasoo soo horjeedaa xadiidka jaabir iyo kayrkiiba oo aadaan iyo laba aqimaad sheegay lafdi kale wuxuu ahaa biiqaamatin waaxidatin likulli salaa oo waxaa wariyey waxaa wariyey abu daawuud lafdiga lafdigaas oo salaad walba aqimaad bay lahayd aadaankana uusan ka hadlinoo ka aamusay wuu roon yahay isagu oo keliya waxaa la dhihi uun sax labadii aqimaad buu sugay xadiidka jaabirna muxuu ku siyaadiyey aadaankii marka cinda jaabir ziyaadatu cilmin waa la qaadanaya ayb riwaayo kalaa jirta ama lafdi kaloo odhanaya biiqaamatin waaxidatin likulli salaatin walam yunaadi fi luula walam yunaadi iyaduna waa daciif shaad ah anna xadiika jaabir muxuu yidhi biadaanin waaxidin sooma dheh saas macnaha marka midda aadaanka inaan loo aadaamin sheegaysana iyaduna waa daciif shaad aw lafdi kaluu ku yimidoo biadaanin wa iqaamatin fi lula wa fi aaniyati asala labada salaadood midoodii hore waana loo aadaamay waana loo aqimay tii dambana lama aqimine asala unbuu yidhi war salaada kaasina iyaduna waa shaad lanna xadiidka jaabir muxuu ka dhigay ta dambana waa loo aqimay asalaad waa khalad waay ma saxsana iyadan intaas oo riwaayo intaasoo lafdiyo iskhilaafsan xadiidka ibnu cumar markuu ku yimi ayay culimmadu waxay yidhahdeen xadiid ibnu cumar mudarib xadiidka aan isdiraab ku dhicin oon oon qasmin oon iska hor imaaninoo saxda oo xadiidka jaabir wa isagaasaana asal ah xadiidka cabdullahi bni cumar bukhaari baa soo saaray laakiin wuxuu ku soo saaray jamaca bayna almaqribi waalcishaa bijamcin kula waaxidatin minhuma biiqaama lafdiga bukhaari waa saas labada salaadood mid walba inuu aqimaad u sameeyey sidaa marka la yidhaahdo waa sax waxaana la odhanaya marka waxaa lagu darayaa uun aadaankii xadiidka jaabir ku yimid marka biiqaamatin likulli salaatin lafdigaasaa sax xadiidka ibni cumar wixii kale oo dhan waa wada daciif looma aadaabin waa daciif hal aqimaad baa laga dhexaysiiye waa daciif yacni muxuu ahaa midda hore aadaan iyo iqaamay lahayd ta dambana asala umbaa la yidhi lama aqimin waa daciif kullu daalika qaababkaa kaleo dhan kulli waa sugna macnaha ayib sida sawaabkaa waa sidaa xadiidkaa ku sugan jaabir bn cabdillaahi radi allahu canhu labada aqim sidoo kale waxay ku yimaadeen xadiiu usamat bnu zayd oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen oo wuxuu leeyahay nebigu markuu musdelifo yimid wuu yimid wuu weysaystay weysadii uu dhammaystiray kadibna salaadii baa la aqimay maqhribkii uu tukaday kadibna saxaabadu geeliyo taataagna bay fadhiisiiyeen oo u kaceen kadibna nebigu cishihii buu aqimay markaasuu tukaday laba aqimaad xadiidka usaamana waa ku suganta xadiidka bni cumarna laba aqimaad waa ku suganta soma maxaa ziyaado inaga maqan marka aadaankii xadiidka jaabir baan ka qaadanayna saas walaal sabaabka waxa weyaan biaadaanin wa iqaamatayn baa sax wixii sidaa khilaafsan o dhan waa daciif saas man alcalaamatu ibn اlqayim caleyh raxmat ullah fii kitaabihi waxaan u jeedaa eh, tahdiibu sunanka ayuu xadiidka ibn cumar dabagal ku sameeyey taxqiiqa ugu fiicanna isagaa leh tahdiibu sunanka wuxuu leeyahy xadiid ibn cumar waa mudarib xadiid cabdullahi bn mascuud laga wariyaa jira isaguna wuxuu le waa mawquuf iqaamataynka iyo aadaankuna waxay ku sugayeen xadiidka jaabir weliba wuxuu ku xoojiyey xadiidka jaabir musdelife markuu nebigu yimidna adaan iyo iqaamatayn buu sameeyey carafo markuu taagnaana adaan wa iqaamatayn buu labadii salaadood ku kulmiyey faysalku waa saasuu leey saasaana sababa macna ayb walow waxaa u muslim can ibni cumar radi allahu canhuma jamaca nabiyu nebigu waa kulmiyey bayna almaqribi waalcishaa biiqaamatin waaxidatin hal aqimaad buu ku kulmiyey wazaada wuxuu ziyaadiyey abu daawuuda likulli salaatin taa marka lagu daro way dhowdahay baan nidhi sooma wafii riwaayati riwaayo dhexeed waxaaday oo lahu abu daawuud u sugnaatay walam yunaadi muusan aadaamin fii waaxidatin mid dhexdeed oo minhumaa labada salaadood ka mid midna looma aadaamin waxaa lafdigaasina waa daciif baxi aad u qiimo badanna waxaa kule shekh albani caleyh raxmatullah kitaabkiisa saxiix abi daawuud oo asalka mutawalka wa can ibni cumara wa caaishata radi allahu canhum qaalaa waxay yidhaahdeen radi allahu canhuma markii canhum laleey bimacnaa waxaa la raacinayaa waalidiintood caaisha aabbaheed abubakr ibn cumarna aabahii cumar canhum radi allahu canhum qaala waxay yidhahdeen qaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ihi ina bilaalan bilaal yuadinu wuu aadaami bileylin habeennimu aadaami ee fakuluu iska cuna cuna waxina washtabuu caba aad rabtaan man iska cuna cuntadii cabitaankiina iska wata xataa yunaadiya ilaa uu ka aadaamo ibnu ummi maktuum ummu maktuum wiilkeeda cabdullaahi wa kaana ibnu maktuum wuxuu ahaa rajulan nin buu ahaa acma oo indhala laa yunaadii aan dhawaaqinoo aadaamin xataa yuqaala ilaa la yidhaahda lahu isaga asbaxta asbaxta ah, asbaxta asbax urwaad waa barisatay urwaagii waa bari waagii waa caddaaday ilaa lagu yidhahdo muusan aadaami jirin muttafaqun calayhi wa fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa waxaa ahaaday idraajun dhexgelin idraajka waa xadiidka alfaaddiisa waxaan ka mid ahaynoo lagu daro oo ruwaadda qaarkood ay ku daraan ama tafsiir ha ula jeedeen ama dankal ha kala haadeen idraaj baa la yidhaha xadiidka akhirkiisa marka idraaj baa ku jira guud xadiidka marfuuca wuxuu ku egyahay xataa yunaadiya ibnu ummi maktuum laakiin idraajka uu tilmaamayo ibnu xajar waxa weeye wa kaana rajulan acmaa iyo wixii ka dambeeya wa kaana rajulan acmaa inta ka dambaysa waa mudraj ee xadiidka marfuuca ka mid ma ruwaadda qaar ka mida ku daray an ibni cumar radi allahu canhuma xadiidkan marka wuxuu kutusi oo loo dariishadaa in uu leeyahay salaadda subax laba aadaan inay leedahay aadaan oo intayna salaaddu soo gelin ah ooga hor ah iyo aadaan markuu waagu baryaah laba nin baana kala lahaan jiray sida xadiidkan hadda tilmaamayo bilaalna wuxuu lahaa aadaanka hore cabdulaahi ibnu ummi maktuumna aadaanka dambuu lahaa labada ninna laba ninoo sawdkooda la kala yaqaanay ahaayeenoo dadku kala garanayaan bilaal aadaankiisa cuntada laguma dayn jirin marka la soomayo maxaa yeelay waabar ma ah laakiin ibnu maktuum markuu aadaamo baa la garan jiray inuu waagu baryo cuntada lagu joojin jiray xadiidku marka wuxuu kutusiya oo loo deliishanaya salaad wakhtigeediiyoon soo gelin la aadaami karo loo aadaami karo salaadda subax baa ka jirta salaadaha kale oo dhan in wakhtigu soo gala mooyaane lama aadaami karo laakiin salaadda subax aadaankeeda hore maqsuudkiiyo ujeeddadu maaha wakhtigii salaadaa jooga in laynoo sheega maaha laakiin maqsuudkiiyo danta laga leeyahay waata nebigu inoo sheegay sal ly wasalam liyuuqida naa'imakum waliyurjica qaaimakum liyuuqida naa'imakum aadaanka hore waxaa loo aadaamaya kiina hurdana in hurdada laga kiciyo oo la yidha war waktigu waa soo dhawaadee kacow diyaar garow kii habeenkii taagnaayoo salaatuleyl ku soo jeedayna in la celiyo la yidhaahdo yaro naso xoogaa salaad subax baa soo dhow si salaad subax nashaad uu ugu tukado xoogaa dhinaca dhulka dhigo iska yaro naso in la yidhahdo waliyurjica qaaimakum maqsuudkaas aadaanka hore waa saas ee ma aha inuu ina yidhaahdo wakhtigii baa galay kan dambe wey midka inoo sheegayo inuu wakhtigu galay sidaas wey macnaha xadiidkan bilaal waxaa kaloo uu faaiideynaya alxamdulila xadiidkan caaisha ibni cumar waxaa kaloo faa'ideynaya oo macnaha waxa weeye horta midda hore oo fajarka in la aadaami karay wakhtigiisan soo gelin <clears throat> culimo fara badan baa qabta bal jamhuurtan qabta man inuu aadaankaasi jiro maalik iyo shaafici awsaaci axmed isxaaq abu thawr iyo keyrkood baa qaba waxaa kaloo xadiidkan loo daliishadaa in dhooluhu ruuxaan idhah lahayn inuu aadaami karo oo hawsha aadaanka loo dhiibi karo laakiin sharta waxa abay leeyihin cid u ilaalisa waktiga oo baraarujisa waa inuu haysto hadduusan haysanin hade waxa see loogu dhiibi waay wixii waxay ku xidhan tahay calaamaad in la arko ishu qabato u baahan in loo dhiibi karo haddii wax baraarujiya uu heli karo ayaa waxaa qaba alimaamu shaafici axmed iyo isxaaq iyo abu thawr xanafiyaduna waxay yidhahdeen dhib maleh oo aadaankiisu waa gudaya laakiin bisharti cid baraarujisa waa in lahao saas daraaddeed baa ibnu ummi maktuum wuxuu lahaan jiray dad u ilaaliyo markii waagu baryo yidhahdo waagii waa baryey saas macna ayb wacan ibni cumar radi allahu canhuma cabdullahi ibni cumar waxaa laga warinaya ana bilaalan bilaal adana wuxuu aadaamay qabla alfajri fajrka ka hor duusan waagu baryin ayuu aadaamay faamarahu wuxuu amray amara wuxuu amray hu bilaal annabiyu nebigu sal lay slam an yarjica inuu noqdo aadaankii inuu ku noqdo oo fa yunaadiya uu ku dhawaaqo ku aadaamo alaa hooy ina alcabda adoonkii naama waa seexday cabdigaa maxaa laga wada yani adoonkii idin yeedhahay waa seexd ama ina alcabda naama iska seexda waa seexday oo seexda laga wado ayadana waa dhexs rawaaha wariye xadiidka abu daawuuda baa wariyey wadacafahu wuuna daciifiyey xadiikan sixadiisa aad baa lasu haysta meesha laysku haystana waxa weye rag ay ka mid yihiin muxuu ahaayey ay ka mid yihiin ibn lmadini cali bayhaqi nawowi moxamed ibn yaxya azuhli ibnu jawzi axmed ibn xambal abu xaatim daara qطni asram iyo hayruhum waxay leeyihiin xadiidkani ma sugna rag badan oo xufaada xadii ka mida ah, nuqaadulxadii ka mida ah waxay leen ma sugna sababta waxay leeyihin dhowr cillay ku cilaynayaan xadiidkan horta waxay leeyihiin waxaa la goonin noqday oo qaabkan u wariyey nin la yidhaahdo xamaad ibnu salama xamaad ibnu salamana fii xifdi shay wuxuu khilaafay baa la leeyahay rag isaga ka xoog badan oo xadiidka ku wariyey lafdi kale ragga isagu uu khilaafay xadiidka waxay ku wariyeen sidan ina bilaalan yuadinu bileylin fakuluu washrabuu xata yuadina ibnu ummi maktuum ladigaa hore lafdigaa hore ee anas waxaanuse ibnu cumar iyo caaisho laga warinayo lafdigaasay ruwaaddu ku wariyeen xadiidka amaa lafdigan dambe waxay leeyihiin xamaad baa la gooni noqday xamaadna fi xifdi shay midda labaadna waqfi bay ku cilaynayaan cilado dhowray u sheegayaan oo xufaadda badankood ay xadiidka ku daciifinayaan waxaa kaloo leeyihiin xadiidkani wuxuu ina yidhi bilaal baa aadaamay fajarkii qabla alfajri buu aadaamay markaasaa waxaa lagu yidhi ku noqo oo waxaad tidhaahdaa addoonkii waa seexday bimacnaa waxaa xadiidka marka ka muuqda inuu salaada subax aadaami jiray bilaal soosaa kuma tusahay lanna salaaddii subaxo inuu aadaamo ay ahayd iyadoon soo gelin buu ka hor aadaamay waxaa ka muuqata marka inuu bilaal aadaami jiray salaada dambe aadaanka dambe inuu aadaami jiray soma waxay leeyihiin axaadiista saxiixaynkii keyrkood ku yaalay oo xadiidkaasi hore uu ka mid yahay waxay sugaysaa aadaanka hore waxaa aadaami jiray bilaal kan dambana aadaami jiray ibnu ummi maktuum xadiidkana waa dabagediyey bay dhaheenoo wuxuu ka dhigay aadaanka dambe inuu bilaal aadaami jiray saas daraaddeed waxay leeyihiin xadiidka qalbi iyo dabagedis baa ku jira maxfuud ma aha shaad weeye halkaasay la mareen sheekh albani caleyh raxmatullah kitaabkiisa saxiix abi daawuudka ee mutawalka ah wuxuu isku dayayaa inuu ka jawaabo ciladaha xadiiska lagu cillay o dhan baxi dheer buu ku leeyahay nihaayada baxsigiisuna wuxuu leeyahay tafarudka xamaad uu xadiidka la keliyoobay waa lagu raacay weyntiisao horta wuu ka jawaab xadiidkan bilaalee horiyo iska hor imaadkana iskama hor imaanayaane wuxuu keenay axaadiis badanoo kutusaysa inay dhici jirtay bilaal inuu marmarka qaarkood aadaamo aadaanka dambe natiije marka wuxuu gaadhay ibnu khusaymiya keyrkii uga horreeyeen oo ah inay ibnu ummi maktuum iyo bilaal ay ku moogeysan jireen labada aadaan oo marna uu bilaal aadaami jiray aadaanka hore marna waxaa aadaami jiray ibnu ummi maktuum aadaanka dambena marna bilaal baa aadaami jiray marna ibnu maktuum taasi hadday sugnaato marka markan ka dhacday bilaal inuu aadaamay wakhtigiiyoon la gaadhin waa markuu aadaami jiray aadaanka dambe labada xadiis marka iskama hor imaanayaan axaadiistaa sheegaysa inuu aadaanka hor aadaami jirayna waa sax kanna wuxuu ku tusayaa markuu aadaanka dambe aadaami jiray mar ka mid a inuu khaldamay oo wakhtigii oon gaadhin uu ka hormariyey abaab noocaasoo ka bixinaya adiga waxa wey ciladaha dhammaantood inuu ka jawaab isku dayaya ninkii u baahan saxiixu abi daawuudka asalka ha ku laabto baxdi aad qayim ah buu sheikhu leeyay laakiin xadiidka sida aan sheegnayba xufaadda xadiidka iyo nuqaadda badankood way daciifinayaan macnaha xadiidku hadduu sugnaado wuxuu ku tusayaa hadday dhacda mu'adinku intuu khaldamo wakhtigii la gaadhin inuu aadaamo wayna dhacdaa ficlan waa inuu ku noqdo aadaanka oo uu dadka yidhaahdo seexda dadka waa inuu saxo laanna dadka waa soo kaakacaya mar baa muadinku laga yaaba isagoo iska warars hadduu soo kaco saacaddu khalado inuuba sideed saac iska aadaamo ma waxaa laga yaabaa aadaanki hore soo aadaamay haddana salaagii waagii on inuu iska aadaamo haddayba dhacdaba waxa uu xadiisku tusayaa inay mashruuc tahay inuu ku noqdo oo uu ku aadaamo alaa ina alcabda naama laakiin acaajin baynu nahay maynu garanayna ala in cabdanaamay malaha seexda in la yidhahda u wacan abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasulu lah sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa samictum haddaad maqashaan annidaa aadaanka faquuluu waxaad tidhahdaan mila maa yaquulu waxa uu leeyahay wax la mid ah almuadinu ka aadaamaya ka aadaamaya wuxuu ku aadaamaya ee uu leeyahay wax la mida dhah muttafaqun calayh wey wlilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday can mucaawiyata xaaluu ka warinay radi allahu canhu miluhu xadiidka mid la mid ayb aadaanka markuu muadinku aadaamayo in hadalka laga daba yidhaahdo xadiidka mucaawiya abu umaama ka warinaya wuxuu yidhi mucaawiyaan maqlay asagoo mimbarka ku fadhiya ayaa waxaa aadaamay muadinkii markaasuu muadinkii wuxuu yidhi allaahu akbar allaahu akbar mucaawiya wuxuu ka daba yidhi allaahu akbar allahu akbar muadinkii wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah mucaawiya wuxuu yidhi wa ana wa ana basii ku gaabi muadinkii wuxuu yidhi ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah mucaawiya wuxuu yidhi wa ana aadaankii markuu dhammaystay aadaankii markuu dhammaystay ayaa markaa wuxuu yidhi ya ayuha الnaas inii samictu rasuula اllahi sal lay waslam calى hada اlmajlisi xiina adana almuadin yaquulu ma samictum minii min maqaalatii wardadiyo nebigaan maqlay buu ihi oo meeshan aan fadhiyo isagoo fadhiyo inta la aadaamay sidaa aan idhi oo kaleeto muadinka ka daba yidhi shaafici baa sidoo kale soo saaray xadiidka musnadkuu ku soo saaray nasaai i bakawi ziyaada iyagu ku dareen ziyaaday ku dareen oo ziyaadaday ku dareen waxa weeye markii uu muadinku yidhi xaya cala asalaa xaya cala alfalaax mucaawiya wuxuu yidhi laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billah sanadkiisa dacfi baa ku jira markuu ziyaadadaa wato xadiiu mucaawiya wey laakiin xadiidkan damba xoojinaya ee cumar wlilbukhaariyi waxaa u can mucaawiyata xaalu ka warinay radi allahu canhu miluhu xadiidka mid la walimuslimin muslim waxaa u can cumara cumar xaalu ka warinay radi allahu canhu fii fadli lqowli ogaahda fadligeeda kamaa sidii oo kale la yidhaahdo yaquulu uu leeyahay almuadinu muadinku uu leeyahay kelimatan kelimatan kelimo kelimo siwa alxayacalatayn xayacalataynka mooye xay xaycalataynka siwa alxaycalatayn xaycalataynka mooye kelimo kelimo in looga daba dhaho fadligeeda markuu ka hadlayey ayaa cumar wuxuu yidhi fayaquulu wuxuu leeyahay xaycalataynka laa xawla walaa quwata ila biاllah xadiikan uu iska soo gaabiye xaafidku tamaamkiisu waxa weeye cumar baa wuxuu yihi rasuulku wuxu yhi sal lay aslam ida qaala almuadinu allahu akbar faqaala axadukum allahu akbar allahu akbar hadduu muadinku allahu akbar yidhaahdo idinkuna ka daba dhahdaan ashhadu an laa ilaha ila allah markuu yidhahdana ka daba dhahdaan ashhadu anna muxamadan rasuululahi markuu yidhahdana ka daba dhahdaan xaya cala asalaah markuu yidhahdana laa xawla walaa quwata ila billah ad xaya cala alfalaax markuu yidhahdana laa xawla walaa quwata ila billah ad allahu akbar allahu akbar markuu yidhahdana ka daba dhahdaan laa ilaaha ila allahu markuu yidhahdana ka daba dhahdaan sidaa ruuxii sameeya oo min qalbihi sidaa ka yidhaahda dakhala aljannata jannaduu gelaya xadiiku marka muxuu ku saabsan yahay fadlu lqowl kamaa yaquulu lmuadin soma sida muadinku uu leeyahay haddii laga daba dhaho fadliga ku jira ayuu xadiis ku saabsan yahay lanna aakhirkiisa maxaa ku yimid jannaduu gelayaa sooma fadligu ku saabsan yahay xadiidkaasi marka cumar ziyaadada uu wataayo waxay tahay muadinka ka daba dheh sida uu leeyahay sida xadiidka abu saciid khudri oo kale hore noogu sheegay laakiin markaad soo gaadho xaycalataynka xaycalataynka waxa weyaan waa xaya cala asalaa xaya cala alfalax halkaa markaad soo gaadho muadinka ha ku raacine waxaad tidhaahdaa laa xawla walaa quwata ila billah culimadu marka waxay leeyihiin laba ra'yi bay qabaan qaar waxay leeyihiin xadiidka abu saciidin alkhudri waxaa fasiray xadiiu cumar oo xadiidka abu saciid alkhudri muxuu yihi faquuluu mila maa yaquulu lmuadin muadinku siduu leeyahay ka daba dhah daahirkiisa maxaa ka muuqda marka daahirkiisu waxa wey markuu yidhahdo xaya cala asala xaya cala sala ka daba dhah xay cal alfalaax xay cala alfalax ka dabadhac sooma aahirka xadiiska waa saas laakiin waxaa fasiray xadiidka cumar baa fasirayo quuluu mila maa yaquulu lmu'adin waxaa laga wadaa waxaan xaycalataynka ahayn amaa xaycalataynka ayagu waxaa la leeyahay laa xawla walaa quwata ila billah sidaasay marka isu fasirayaan waa madhabka loo badan yahay madhab kalea jiro ibnu mundir uu maray oo uu leeyahay bacdu ahlilcilmi waxay ku tageen labada qaabba waa bannaanya xadiidka abu saciid ilkhudri faquluu mila ma yaquulu lmuadin cala cumuumihi wa xata xaya cala asala markuu yidhahdo xaya cala sala waadi xaya cala alfalax xaya cala alfalax waxaa kaloo qaab kaloo kuu bannaan xadiidkan cumarna waa qaab kaloo bannaano inaad tidhahda laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata illa billah labada jidba way ku furan yihin muxuu ka dhigeen marka waa sida adaanka siiqooyinkiisi kala duwanaa kale soo marray soo garmaysaa ti oo kaleet w tanna waad mari kartaa tanna waad mari kartaa bacdu ahlicilmina halkaasay mareen man an cusmaan bn abi caasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ijcalnii iga yeel imaama qawmii qowmkayga imaam iga dhig qowmkayga mid imaam ahoo tujiye iiga dhig tolkay xilkaa idhib faqaala nebigu wuxu uhi sal lay aslam anta adigu imaamuhum imaamkoodii baata adaa imaam u ah xilkaa waa lagu dhiibay waay waqtadii waxaadna ku dayataa biadcafihim kooda ugu tabar daran salaada markaad tujinayso waxaad ku salaysaa dheeraynta salaadaiyo gaabinteeda kooda ugu tabar daran kaa uun macnaha ku sale isagaasi macnaha waxa wey asaas ka dhig watakhid waxaadna samaysataa ood yeelataa muadinan muadin oo laa ya'hudu aan qaadanaynin calaa aadaanihi aadaankiisa korkiisa ajran wax mushahaar iyo ujuura aan ku qaadanayn akhraja waxa wariye xadiidka alhamsatu baa wariyey waxasanahu wuxuu waxaana xasiiniyey atirmidiyu wa saxaxahu waxaa saxiixiye alxaakim calaa shardi muslim buu ku saxiixiyey waxaa kaloo ku waafaqay xadiidka sixadiisa alimaamu dahabi sidoo kaleeto waxaa isaguna saxiixiyey sheekh albani caleyh raxmat tirmidi wuxuu wariyey isaga juska dambe qaybta dambe watakid muadinan laa ya'hudu cala aadaanihi ajran ayuu tirmidina wariyey wuxuuna yidhi waa xadiiun xasanun saxiix ayb xadiikaas <coughs> dhowr masala laga faa'idaysan waa midda koobaade waxaa laga faa'iidaysan bay dhahaan manaasibta diiniga ah in la codsan karo oo ayna soo gelaynin axaadiistii imaarada codsigeeda diideysay taasi waa hadday imaarada iyo madaxnimadu ay tahay madaxnimo adduunyo laakiin hadday hawl cibaade iyo ay tahay ay diin tahay wajcalnaa lilmuttaqiina imaaman halkaasay geli bay leeyi saas daraaddeed nebigu markuu ka codsaday nebiga markuu ka codsaday ma dhihin xilkan nin codsaday uma dhiibno sida kii hore kale lagu yiri cabdiraxmaan ibnu sabura miba sidaasoo kale laguma dhihina waxaa la yidhi imaam baad horta u tahay xilka waa loo dhiib farqi bay marka udhexaysiinayaan manaasibta diiniga iyo manaasibta dunyawiga kala qaadaya talabaadi waxa weye oo inoo faa'iideynayo salaada jamaacada imaamku waa inuu ku saleeyo dadka tabarta daran da'da ah aan taagnaan karin inuu ku saleeyo masalada hadda xadiidka meel loo keenay waxa weeye muadinka waa inuusan ahayn muadin ujuuro aadanay waxaa caariday oo masaladaa ku caariday xadiid kaloo abu maxduura laga warinay abu maxduura wuxuu yidhi intaan aadaamay buu nebigu u yeedhay xiina qadaytu ta'diin aadaankii markaan dhammeeyey buu nebigu u yeedhay faacطaanii suratan fiiha shayun min fida kiishad waxoogaa fidaa ku jirta buu gacantii ii geliyay bu nb sl ah. xadiikaasi hadduu sugnaan laha xogaa naruura baa laga heli laakiin wanaag waa xadiis baa daciif cabdilcaiiz cabdilmalik ibn abi maxduura layihahda ku jira oo maqbuul ah xadiiku marka ma sugna xadiid kalea jira oo cabdulaahi bni cumar radi allahu canhu nibaa salaamay nin baa salaamay markaasu wuxuu ku yidhi ilaahay dartii baan kuu jeclay ibni cumar wuxuu ku yidhi aniguna ilaahay dartii baan kuu necba markaas wuxuu ku yidhi wari soo wax kaa yidhi aniguna ilahay dartii baan kuu jeclay adiguna ilahay dartii baad ii nacabtay soo wax kaa yihid ku yidhi markaasu wuxuu ku yidhi waxaan kuu nacbahay aadaankaad ujuuro ku qaadataa bu xadiikaas hadduu sugnaan lahaana warku dhinac buu udhici laha lakin waa daciif xadiidka mas'alada loo hayo waa uun xadiidkan aan dul taagannahay sugan sidaas daraaddeed bay culimmadu ku kala tageen oo in aadaanka ujuuro lagu qaato waxaa karaahaystay culimadii salafka qaar ka mid ah asxaabulmadaahibna waxaa ka mid ah abu xaniifa iyo asxaabtiisa isxaaq ibnu raawiya wuxuu yidhi ma haboona mana jecli inayna bannaanaynna waxaa rajaxay alimaam ibnu mundir fii kitaabihi alawsat bacdu ahlilcilmi way ruqseeyeen oo wax dhibaata umaynan arkin waxaa ka mid a ah imaam maalik awsaaci ayaa ka mida ah ragga wax dhibaata aan u arkin bacdu ahlilcilmi waxay u kala qaadeen sida awsaaci oo kale iyo shaaficiy waxay u kala qaadayaan hadduu dadka uu u aadaamayo ujuuro ka qaadanayo iyo haddii baytulmaalka ama awqaaf wax laga siinayo bay farqi udhexaysiinayan xadiidku wuxuu ku saabsan yahay bay leeyihiin markuu dadka uu u aadaamayo ay ujuuro u uruurinahayaano intaa uu ku aadaamayo hadduu waayona uu iskaba tegi markaasuu xadiid saabsan yahay laakiin haddii mishahaarka laga siinayo ama dowladdu siinayso ama ma ahe awqaaf loogu talagalay laga siinayo markaasi masaalixdii muslimiinta ee lagu bixin lahaa wey aadaanka iyo imaamada iyo sagooyinkan mas-uuliyaadka la haye iyo aytaamta oo xoolahooda la qabta iyo mas-uuliyaadka caamka mid ka mida ah. waxaa la sugan marka in khulafaa uraashidiin abubakr sidiiq iyo cumar iyo radi allahu canhum xilka muslimiinta markay qabteen reerahooda in laga biili jiray baytulmaalka masale ijmaac oo saxaabadu isku waafaqin baysa waxaa kaloo sugan in in badanoo culimmadii salafka ka mida ridwaanullaahi calayhim ay ujuuro ku qaadan jireen taxdiidka waxaa kaloo iyadana sugan oo isla baabkaa ku imaanaysa xaaladda baahida iyo daruurada iyo xaaladda ruuxu uu kaaftoomi karo ayadana in la kala qaado waxyaalaha cibaadaadka wax ku qaadashadooda tafsiil noocaasna nusuusta waa ku yimido waxaa ka mida xadiidkii ku yimi saxiix albukhaari ee nebigu dhihi jiray sal lay slam ninkii gabadha ii meheri dhihi jiray xadiid sahl ibni sacd saacidi soo garan nabigu muxuu ku yidhi eh? idhab biha faqad mallaktukaha bima macaka min alqur'aan soma iyadoo ay soo aroortay axaadiis kutusaysa inaan qur-aanka uu jiro lagu qaadan karo ayaa haddana ninkan wax kale markuu waayey oo meher kale waayey waxaa la yidhi haddaad wax kale aadan haysanin qur-aanka aad barayso waxaad uga dhigtaa sadaaqeedii marka qur-aankii la barayay oo sadaaq noqday waa ujuuro soma laakiin waa xaaladee eh, waa xaalad wax kale la waayey waxaa kaloo qur-aanku ku dhawaaqay fii suurati nisa markii alla ka hadlayay subxaana wa tacala agoonta xoolahooda maxaa la yidhi waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf agoonta xoolahooda in la qabto oo loo hayo waa waajib sharci ah waana masale cibaada soma haddana maca daalika waxaa la kala qaaday hanigii iyo iyo faqiirkii nusuus iyo adilo noocaasa jira oy culimmadu marka cuskanayaan laba qaab in loo kala qaado midba waa suroobi kartaa marka in la kala qaado mas'alada hadday ka imaanayso jiha ka baxsan dadka loo aadaamayo la tojinayo waana sida ay jamaahiiru ahlilcilmi qabaan iyo in dadka laftooda laga qaadanayo oo masalada in baytulmaalka laga qaataay ama awqaafta laga qaataay waa masale mubaaxa adiladaasayna ku salaynaya mid kalena waa la samayn karaayo in la kala qaado xaaladda daruurada ah ee dantu ka lifto iyo xaalada uu ruuxu kaaftoomi karo wax kale heli karo ayadana waa ariiq kalo furan warka murtidiisu waxa weye xadiidkan marka loo noqdo lafdigiisa waاtakhid muadinan laa ya'hudu cala aadaanihi ajran waxay leeyihiin siiqadiisu taxriim kuma tusayso siiqadiisu taxriim kuma cadda laakiin maxay ku caddahay markay ugu yar tahay in laga fiicayo soma markay ugu yartahay in laga fiicayo muadin samayso sifadiisu ay noocaata sidaasay leeyiin warka murtiisku soo ururiya in aan ujuuro lagu qaadanayn inay fiican tahay hadal kama joogo laakiin waxaa laga doodayahay ma u bannaan tahay mise uma bannaano xaaladda tafaasiisha aan soo sheegnay in la geliyo baa fiican waana sida culimada mucasiriinta xataa ay u badan yihiin baxdi aad u qiimo badan masalada waxaa kale sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah lajna daa'ima sidoo kaleeto iyo culimada mucasiriinta badankood baa qaba bacdu ahlicilmina waa qaban inay xaaraamta oo uu ka mid yahay hehabani aleh amatla an mali bni xuwaydin radi alahu canhu qaala wuxuu yihi qaala lana wuxuu nagu yidhi anabiyu nabigu sal lay slam nabigu wuxuu nagu yidhi idaa goortii xadarad ay soo xaadirto asalaatu salaadu markay soo xaadirto falyuadinha aadaamo lakum idinka axadukum midkiin haydin aadaamo alxadiia akmil ilxadii ama iqra ilxadii xadiidka akhriwa ahrajahu waxa wariye xadiidka asabcatu toddobadii baa wey xadiidka tamaamkiisa dhamaystirkeedu waxa weye wuxuu yidhi maalik ibnu xubayris nabigaan u nimi sal lay aslam wanaxnu shabiiba annagoo dhallinyara fa aqamnaa cindahu cishriina leyla labaatan habeen baa nabiga la joognay sal lay slam wa kaana rasuulu sal lay aslam raxiiman rafiiqa nabigu sal lay sl mid naxariis badan oo turid badan buu ahaa fadanna ana ishtaqnaa ahlana wuxuu nabigu mooday inaan u hilownoon jeclaanay inaan reerahanagii ku noqonno bal reerkii aadno fasa'alanaa can man taraknaahu min ahlina faahbarnaa wuxuuna weydiiyey dadkan ka nimid markaasaan u sheegnay markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam irjicuu ilaa ahlikum faaqiimuu fiihim wa callimuuh dadkiinni ku noqda iyo qabiilkiinni oo dhexdooda jooga diintana bara wa wamuruuhum khayrkana amra faida xadarat isalaatu falyuadin lakum axadukum salaaddu markay timaadana midkiin haydiin aadaamo uma liyamukum yaumukum akbarukum kiina idinku weyna haydin adaamo haydin tujiyo xadiidkan waxaa loo deliishanaya aadaanku inuusan khaas ku ahayn xilliga ruuxu deegaankiisa uu joogo ee markii safarta la yahay xataa inuu aadaanku mashruuc yahay saasuu daliishanaya wa hada huwa asawaab sidaas weeyaano ruuxu markuu safar yahay salaadaha oo dhan waa loo aadaami sidana waxaa ku tegay culimo fara badan fuqahadana waxaa maray alimaam shaafici axmed isxaaq abu sawr abu xaniifa iyo asxaabtiisa ibnu mundir baa doortay aadaanku safarna waa la aadaami marka la degan yahayna waa la aadaami somaynaan soo marin xadiidkii nebigu markuu xajatulwadaac carafana waa ku aadaami soma musdalifana waa ku aadaami soo musaafir ma ahayn marka aadaanku fi safar waa mashruuc kama anahu mashruuc fi liqaama wacan jaabirin radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay wasalam rasuulku qaala wuxuu hi libilaalin bilaal wuxuu ku yidhi idaa goortii adanta aada aadaamayso fatarasal tartiibi oo kala dhigdhig waidaa goortii aqamta aada aqimaysana faxdur dadaji ah, yani aqimaadda ha kuu is istaagine hana dheerdheeraynina macnaha waxa weye si deg dega u marwa wajcal waxaad la yeeshaa bayna aadaanika aadaankaaga iyo wa iqaamatika aqimidaada dhexdoodana waxaad yeeshaa miqdaara maa shay qiyaastii iyo qadarkii yafruqu uu ka faaruqayo alaakulu aakiluka wax cunaya min aklihi cunidiisa uu ka faaruqayo miqdaara maa wakti qiyaastii uu yafruqu ka faaruqayo alaakiluka wax cunaya min aklihi cunidiisa uu ka faaruqayo xadiika ari ama dhamaystir rawa waxaa wariye atirmidiyu baa wariyey wadacafa wuuna daciifiyey kadalika bayhaqia soo saaray haddaad aragto xadiidka akhirkiisa isagoo lagu yihi alxadiia bimacnaa waxa weyaan xadiidka qayb baa maaqan wey man qayb baa la soo gaabiyo qayb baa dhiman marka akmil ilxadii iqra ilxadii atmim ilxadii adiga wax doonta soo qadaso saas man ayb xadiidkan takmiladiisu waxa weeye miqdaara maa yafruqu alaakilu min aklihi washaaribu min shurbihi kawa cabayana uu cabitaankiisa dhammaysto waalmuctasiru idaa dakhala liqadaai xaajatihi midka la hayo oo kaadidu ama saxaradu haysana intuu xaajadiisa soo gudanayo walaa taquumuu xataa tarownii salaadan ha u istaagina ilaa aad i aragtaan anoo soo baxay oo soo socdo xadiikaas wuxuu tirmidi baa soo saaray wuuna daciifiyey waxaa kaloo daciifiyey ibni xajar fi talkhiis nawowi isaguna wuu daciifiyey lanna xadiidka madaarkiisa wuxuu ku wareegaya nin la yidhaahdo cabdulmuncim ibnu nucaym iyo yaxya ibnu muslim ilbakkaa labaduba waa laba ninoo dacafo ah labadaa nin baa sanadka xadiis ku jira shaahid buu leeyahay cinda albayhaqi laakiin isagana sanadkiisa daciifayo lagu farxi maayo shaahid kaluu leeyahay cinda daara qutni biisnaadin isaguna daciif marka xadiisku waa daciif laakiin aan kala qaadnay idaa adanta fatarasal waida aqamta faxdur intaasna daciif laakiin qaybta dambe oo aadaanka iyo aqimidda in wakhti loo dhaxaysiyo dadku ay xaajo gutaan oo ayadu waxay leedahay shawaahid bay leedaho way suganta saas man ayb xadiidkaas waxaa ku tegey sida uu hadda faa'iideynayo oo aadaanka alfaaddiisana in la tartiibiyo oo la taago iqimadana la dedejiyo sidaa waxaa maray hawri shaafici isxaaq abu hawr abu xaniifa iyo labadiisii saaxiib jumhuurta iska dhe culimo badankood baa qaba waliba xadiiska daciif ba ahaadee saas man ayib waxaa kaloo mudan oo culimmadu ay ka dayrinayaan tarasulka aadaanka iyo tartiibintu waxay leeyihiin waa inayna ka saarin alfaadda iyo kelimaadka qaabkoodii macnahooda lagu fahmi lahaayay u yaalleen waa inaynan ka saarin oo macnaha waxa weye haddii dheeri dheerayn dheer oo codku dheeraado oo lasii taago oo lasii jiidjiido oo kelimadii dhanna gobolumaysaba wax kalaaba soo bixi meeshana macnaa ku jiray oo kelimay ahayd sheegan saas daraaddeed bay ka dayrinayaan taagtaagidan inta badan mu'adiniinta qaarkood ay sameeyaan culimmadu way ka dayrinayaan oo waxay leeyihiin alxaantan iyo tarannumkan faraha badan ee maalan shabahdo oo kaleeto kuwa heese oo kale bal yani waxaaba heer hadda la gaadhay qaabkan alxaanta muusigu uu u dhaco qaabkaasoo kaley baranaya qoraada qaar ka mida iyo muadiniinta qaarkood iyo alxaantan ilalmusiga qaab buu dhac kabanka qaabkiisoo kaley baranayaan markaasay ku dabaqayaan aadaanka iyo qur-aanka akhrintiisa waana masalada culimadu ka dayrinaya ma habboona sax aadaanka tarasul ha lagu sameeyo maqsuudku ilan in la maqlo weeye u dheeraade laakiin waa inaysan kelimadu ka bixin macnaha waxa weeyaan sideedii asalka dhagaxdeeda inay ka bixo macnaha walahu walahu waxa u sugnaaday tirmidi can abi hurayrata radi allahu canhu xaal laga warinayo xaaluu ka warinayo ana nabiya nabigu sal ly slam qaala inuu yidhi laa yu'adinu aadaami maayo ilaa mutawadi'un ruux weyse qaba mooye wadacafahu xadiidka wuuna daciifiyey aydan ku noqonay tirmidi baa daciif intuu wariyey buu haddana daciifiyey waa saa uu sheegay waa daciif waxaa ku jirta afar ciladood inqiaac maxaa yeele zuhri kama maqal abu hurayra cilada labaadi waxa weeyaan waa mawquuf cala abi hurayra cala sawaab cilada saddexaad mucaawiyat bnu yaxya nin la yidhahda ku jiro daciif cilada afraad weliid ibnu muslimin dimishqi ayaa cancaneeyey waana mudallis weliba mashhuur bishari anwaaci tadliis huwa tadliis taswiya isagii baqiye iyo ragcaanka u marka wuu cancanayey saddexdaa cilo dartood afartaa cilo buu xadiiku daciif leeyahy mana kici karo ayb shaahid buu leeyahay cinda albayhaqi oo isaguna daciif cinda abishaykh ilasbihaani isagana shaahid ku yaalu leeyay isaguna waa daciif ma kici karo ayb xadiidka marka laa yuadinu ilaa mutawadi'un ruux weyse qaba ruuxaan ahayn ma aadaami karo xadiidkaasi ma sugna yuusan sugnaanine dahaaro la'aan in la aadaamo inay karaahataho aynan macnaha laga fiican yahay ayaa waxaa ku tegay culimada slka qaar ka mid caaa ibn abi rawax mujaahid awsaaci shaafici inkastoo shaafici uu yihi waa gudaysaa laakiin waa karahaysta abu thawr baa ku tegey isxaaq wuxuu yidhi ma weysaysa isagoo weyse dhabyuusan adaan axmed wuxuu yidhi isagu dhib uma arko inay bannaan tahayna culimadii salafka qaar baa ku tegey xasanulbasri iyo nakhaci iyo qataada xamaad bin abi sulaymaan milkii la jiray sufyaan thawri abu xaniifa iyaguna waxay ku tageen dhib ma leh adoon weyse qabin baad aadaami karto bal bacdu culamaai salaf oo qabaa jira adoo janaabo qaba inaad aadaami karto maalik isagu aadaanka iyo wuxuu kala qaaday aqiimidda oo wuxuu leeyay aadaanka weyse qabla-aan aadaan laakiin aqiimiddii adoon weyse qabin ha aqiimin buu leeyay walahi waxaan u malaynaya wuxuu milicsaday marka dee la aqimayo salaaddii baa la gelayaa sooma fa markaa kadib aad weyse aadi imaam maalik caleyh raxmatullah tafriiqaas usame adiga masaladu waxa weeye wax xarimaya lama hayo oo dhahaya adoon weyse qabin haddaad aadaanto xaaraan baad gashay daliil looma hayo laakiin waxaan daliil u haynaa sida fiican ee mustaxabkaa ah inay tahay inaad weyse qab ku aadaanto xaggeen ka daliilkeeda waxaynu u noqonaynaa xadiiskan soo sheegnay ee uu nebigu sal lay aslam markii uu salaanta ninka ka qaadi waayey uu ku yidhi innii karihtu an adkura allaha ila calaa tuhrin soomahayn ayib aadaanku soo dikri maaha marka dikri walba marka sida mustaxabka inaad weyse abtamustaab sida iican amaa weyse qabla-aan hadduu aadaamo ma dambaabin ruux walahu waxaa u sidoo kale walahu tirmidi ba u weli tirmidi baa la wadaa tirmidi waxaa u can ziyaad ibni xaariin xaluu ka warinaya radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasulu lahi sal lay sl rsulku wuxuu yidhi waman adana ruuxa aadaamay fahuwa isaga unbaa yuqiimu aqimi wadacafahu tirmidi waa daciifiye aydahu noqone tirmidi axaadiistii eber buu ka dhigay waa ka dabtay ragga daciifiye waxaa ka mid a ah xadiidkan oo tirmidi daciifintiisa ku raacay sawri alimaam albagawi nawowi cabdulxaq alishbiili ibnu mulaqin sababtuna waxa wey sanadkiisa waxaa ku jira cabdiraxmaan ibnu ziyaad ibnu ancum alifriiqi ninkii afrikaanka ah ninkaasaa ku jira inuu daciif yahay na soo maray xadiidkaasi marka ma sugna ah weli abi daawuud abu daawuud waxaa u sugnaaday min xadiii cabdlahi bni zaydin xadiika cabdulahi bni zayd xaaluu ka mid yahay anahu isagu qaala inuu yidhi ana aniga ayaa ra'aytu ku riyooday yacnii wuxuu ka wadaa aladaana aadaankii aadaanka anaa ku riyooday saan soo masmarnay wa ana aniga ayaa kuntu waxaan ahaa uriiduhu mid doonaya anaana isla rabay inaan aadaamo maadaama aan anigu ku riyooday oo ilaahay furitaankiisaba sabab iiga dhigay xaggee lay dhaafin waay qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam faaqim aqim anta adugu bilaal ah, baa kaa coddheer ee taas isagu aadaam aduguna aqimidda yeelo ah, ilan aqimiddu qaylo uma baahan aqimiddu keliya dadka masaajidka yimid baa la rabaa in loo sheego salaadda in loo istaagay sooma marka iyada waaba la arkayaaba ayb wa fiihi xadiidkan dhexdiisa waxaa ku sugan dacfun dacfi baa ku sugan ayadaa ku noqonay sanadkiisa waxaa ku jira isagana in la yidhaahdo muxamed ibni camrin alwaaqifi oo daciif shaahid buu leeyahay bayhaqii tabraani ay soo saareen isagana biisnaadin daciif mid kaluu leeyahay ibn cadi soo saaray fi lkaamil biisnaadin daciifin jiddan adiga warka murtidiis waxa wey ruuxa aadaamay unbaa aqimina ma sugna waxaa kaloo sugnayn adiguna waad aadaantay adna aqimna ma sugna xageen aadnaa marka masaladu haddii daliil loo waayo asalku waxa weeyaan kii aadaamayna wuu aqimi karaa kii aadaamay ku aan ahaynna waa aqimi karaa wax reeb hayleen ma jireen licadami nuhuud addaliil waay wax daliil oo kutusaya mancinayaan jirin ama sida fiican haddii la yidhaahdo muadiniintii nebiga sal lay sl waqtigiisa aadaami jiray waxay u badnaayeen ka aadaamay inuu aqimo sidaasaana asal ah laakiin kii aadaamay ku aanayn hadduu aqimaayey dembina lama gelin aadaankiina waa saxaya ah. soma ila wax maanicaan jirinoo diidaya xaadiista kusoo aroortayna waba kama sugna waa aciifwliabi daauud ahaa wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala abu hureyra wuxuu ihi qaala rasuulu lah sal sl rasuulku wuxuu yidhi almuadinu muadinku amlaku iyaga isagaa hanasho badan biladaani aadaanka aadaanka milkigiisa isagaa cid walba ka mudan isagaa xaq ule w man walimaamu imaamkuna amlaku isagaa yani lahaansho badan oo u xaqnimo badan biliqaamati aqimidda rawahu waxaa wariye xadiidka ibn cadiyin baa wariyey wadacafahu wuuna daciifiyey wuxuu u daciifiyey sanadkiisa waxaa ku jira shariikin ilqaadi ninka liija shariikin ilqaadi oo daciif walilbayhaqi bayhaqi waxaa u sugnaaday naxwuhu xadiidka mid la mida can caliyin cali xaaluu ka warinaya radi allahu canhu min qowlihi cali qowlkiisa xaal yahay yani min qawli marka la mxuu noqonaya mawquuf cala caliyin way macna isagoo cali ku eg oon xadiidku marfuuc ahayn buu bayhiqina wariyey markuu mawquuf yahay oo cali laga warinayo xadiidka sanadkiisu waa qawi rijaashiisuna waa iqaat mawquuf markuu yahay cala caliyin waa sugan yahay laakiin markuu daciifka yahay waa markuu marfuuca yahay markaasuu daciif ayib marka waa isxoojinaya baa la dhihi karaayo culimada qaarkoodoo waxoogaa axkaamtoodu aynan waxoogaa eh, yaro fududahay way isku xoojin karaanoo xasan way ka dhigi karaan almuhim xadiidku wuxuu kutusayaa aadaanka cidda ilaalinaysa ee looga dambaynayo ee wakhtiga fiirinaya ee waa mu'adinka leanna waa hawshiisii isagaa la rabaa inuu wakhtiga la socdo isbeddelka wakhtiga ku dhacaya kolba hoos ka fiiriyo yacni qiyaaso lagumana faragelinayo allahuma in de wax lala yaabo ubaba la yimaado mooye oo khaariqalcaadaaba mooye laakiin asalahaan waa isaga looga dambeeyo amaa aqimaadda imaamkaa iskale oo aqimaadda inay sidaas tahay waxaad ku garanaysaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi mu'adiniintiisu ayaga aadaami jiray markuu wakhtigu soo galo laakiin aqimaadda waxay aqimi jireen markay arkaan nebigiiyo soo baxay salawatu rabbi waslamu caleyh markuu isagu soo istaago soo baxo bay aqimi jireen hadday waayaan xataa waxoogaa intay yaro sugaan markuu ka daha way geli jireen sida xadiis saxi buhari kusoo arooray nebigu sal lay sl markuu soo heshiisiinayay qoladii xaafadii maxay ahayd quba meh nebigu ku dahay sal lay aslam waa kuwii salaada galay oo iyagoo salaada ku jira wey ilaa dhowr goor bay dhacday nebigu sal lay aslam marka way sugayaan laakiin way fiirinayaan hadduu imaamkii joogo waa in la sugo aqimaadda iyo salaada gelitaankeeda isagaa leh oo muadinku inuu tasarufo maaha allahuma hadduu imaamkii daaho tasarufaya waa inuu markaa ama isagu geliyo ama cid kaleo jamaacada ka mida masaajidka u yidhahdo soo golo salaada geliyo siday samayn jireen muadiniintu ah, bilaal waa kii markii nabiga u waayey abubakar u tegey soo garanaysa yidhi ina geli salaada nabiga waa maqanya salawatu rabbi waslamu aleyh saas man marka yani waxa weye xadiidku xasan waa noqon karaa macnihiisuna waa ficil وn aنس رضي الله عنه ال قال رsuل لh صل يه وsم rasuulku wuxu uhi laa yuraddu lama celiyo الducاaءu ducadii bayna الأdاni aadaanka iyo waliqaamati aqimidda dhexdeeda ducada iyo baryada ilaahay la baryo lama soo celiyo xiliyada baryada la aqbalay ka mid taha macnaha rawah waxaa wariyey xadiidka annasaa'iyu baa wariyey fii camali ilyowmi walleyli buu ku wariyey wa saxaxahu waxaana saxiyey ibnu khusaymata waxaa kaloo wariyey xadiidka abu daawuud tirmidiy axmed sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhaahdo zayd alcammi oo daciif ah duruq buuse leeyahay kale xadiidku oo axmed iyo nasaa-i ay soo saareen ibnu khusayme ibni xibaan duruqdiisa kaluu xadiidku ku xoogeysanaya oo xasan ku noqonaya saas daraaddeed baa waxaa taxsiiniyey ibnu xajar waxaa kaloo saxiixiyey ibnu khusayma iyo ibnu lqayim iyo keyrkoodba xadiidku wuxuu kutusaya oo laga faa'iidaysanayaa xilliga aadaankeeyo u dhexaysa aqimiddu inay ka mid tahay xilliyada ilaahay baryada aqbalo oo samadu ay u furan tahay in waxaad rabto ilahay ka aqbalo marka in laga faaidaysta oo la ducaysto ayay macnaa wax wey mashruuciyadeeda kutusaysa wacan jaabirin radi allahu canh jaabir waxaa laga warinaya ana rasuula lahi sal ly sl rsulku qaala inuu yidhi man qaala ciddi yidhaahda xiina wakhtiga yasmacu uu maqlo annidaa aadaanka markuu maqlo ruuxii yidhaahda allaahuma allahayow rabba haadihi dacwati dacwadan iyo dhawaaqan midka rabbiga u how dacwadii attaammati ee dhammayska tirnay yeedhiddan laysu yeedhaya ee dhammayska tiran allihii iska lahaayo yeedhidda tan laga wada aadaankii sooma aadaankan kelimaadkan iyo waxaan dhammaystiran allihii lahaayow wasalaati iyo salaaddii midkii iska lahaayo alqaa'imati ee taagnayd salaadan taaganna allihii iska lahaayo aati waxaad siisaa <clears throat> muxamadan muxamed waxaad siisaa alwasiilata darajada jannada ugu sarraysa waalfadiilata iyo tii fadliga dheeraadkaa lahayd wabcathu allow soo saar maqaaman maqaam ku soo saar maxmuudan oo la mahadiyey lagu mahadinayo oo loogu mahad alladii maqaamkaas wacadtahu aad u yaboohday ruuxii sidaa yidhaahda yidhaahdahee maxaa inoo taagnaa man qaala xiina yasmacu nidaa ruuxii sidaa dhaha ee xallat waxaa u waajibtay lahu isaga shafaacatii shafaacadayda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ahrajahu waxa wariy xadidka arbacata afartiba wey alwasiila waxa weeye xadiidkan dambaa inoo caddaynaye waa darajad jannada darajada ugu sarraysa oo cid kale ayna lahayn ayb maqaamka maxmuudka ana waa ashafaaca alcudmaa oo maalinta qiyaamada khalaa'iqdu markay isu yimaadaan oo nebigu banka qiyaamada khalaa'iqda o dhan u shafeeci doono waa maqaamka ay ka cudur daaran doonaan ambiyada oo dhan bima fiihim alkhaliil muxuu ahay nuux muusa ciisa kulligood ay ka cudur daaranayaan ee nebigu istaagi doono salawatu rabbi waslamu caleyh ayb waana midda ah ilahi subxana wataala suurat lisra uu ku sheegay soo maaha suurat lsra maaha ayb ah xadiikaas bukhaarina wuu soo saaray siday afarku u wareeyeen laakiin muslim wuxuu ku daray aadaanku markuu dhammaada adkaarta mashruuca inay ka mid tahay in nebiga lagu saliyo salawatu rabbi waslamu caleyh dadka intooda badan waa moog oo wuxuu yidhi min xadiidi ibni cumar wuxuu nebigu yuri sl lay slam ida samictum almu'adina faquluu mila ma yaquul muadinka markaad maqashaan wuxuu leeyahay dhaha uma saluu calaya kadibna igu saliya fainahu man sallaa calaya salaatan sala allahu calayhi biha cashran ruuxii hal mar igu salliya toban goor buu alla ku salliyaa uma salu llaha liya alwasiila kadibna ilaahay ii weydiiya wasiilo ii weydiiya maxay tahay wey fainaha wasiiladu mansilatu weye fi ljannati waa darajo iyo mansilo jannada ku taalla oo laa tanbaqii ila licabdin min cibaadi illah aan u habboonayn hal addoon oo addoommada ka mida mooye hal addoon baa iskale oo ilahay addoommadiisa ka mid wa arjuu waxaana rajaynayaa an akuuna ana huwa halkaa adoon inaan anigu noqdo baana rajo ka qabaa faman sa'la liya alwasiilata wasiiladaa ruuxii ilaahay ii weydiiya xallat lahu shafaaca shafaacadaa markaa u waajibta meesha maxaa ka garna marka intaadan ducadan akhriyin allahuma rabba hadihi dacwati taamma intaadan ahrin salliga ka hormari salliga kadib marka ducadan ahri ayb lafdi kalaa jira wabcatuu maqaama maxmuudan aladii wacadta inaka laa tukhlifu lmiicaad way suganta iyadan lafdi kale jiro dadku ku daraan oon sugnay muxuu ah wdarajat alcaaliyat arafiica taa ka daaya ma sugna iyadu أخرجه الأربعة هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم